wsalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam allaahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidna cilman watuqan yaa rabb alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu nawaasib اlficl اmudaaric qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala faاnnawaasibu casharatn wahiya an walan waidan wakay walaamu kay walaamu اljuxuud waxata wاljawaabu biاlfaa'i wاlwaawi waw waxaan soo dhigannay ficilka mudaaric siyaabaha loo sameeyo in anaytu la raacinayo sida ugu muhiimsanoo aad ku xaqiijin kartaan inay tahay macnihii uu keensanaya eraygu inaad hee fahamsan tahay acad haddaad isticmaalaysan waa inaad iska hadlays nacda haddaad isticmaalaysa waa inaad annaga noo hadlays haddaad ta'da isticmaalaysa waa inaad wiilka horfadhiya la hadlaysa ama gabar maqan ka sheekaynaysa shardiguna wuxuu ahaa markii gabadha ay ka sheekaynayso wax dumar tilmaamaya inuu ka horeeyo ya'duna waa ciddii maqan cidinuta ahaato ficilka mudaaraca saddex baan u qaybinay ficil saxiixul aakhira xarakadu way ka soo muuqanaysaa godaalka iyo kordhigayahe qaybniinkuba ficil muctalu laakhira godaalka iyo hoosdhigu waa la qarinayaa dhammaantood soo ahayn amaa kordhiga wowda iyo yada wuu ka soo muuqanayaa aliftana kama soo muuqanayo intaa waxaa ku raaca hadii la reebayana kulli waa laga wada hee waa laga wada jarayaa sodaas maa afcaal hamsa ayaga markii la godayay nuun ayaa u joojinaysaa yaktubuuna haddii la kordhigaya nuunta ayaa laga jaraya haddii la reebayana nuunta ayaa laga jaraya intaa waa in guud oo mudaaraca ku saabsan maanta waxaan qaadanaynaa mudaariciyo la kordhigayo mudaariciyo la kordhigayo kadibna insha allah haddaa waqhti u helna mudaaraca oo la reebayana waa qaadan doonnaa wuxuu yidhi sheikhu raximahullaah nawaasibta waxyaabaha wax kordhigaya waa toban waa an iyo lan iyo idan iyo kay iyo laamu kay iyo laamuljuxuud iyo xataa iyo in jawaab lagu bixiyo fa'da iyo wowda iyo aw wuxuu alficlu lmudaaric qaacidadaas ka qabo alficlu lmudaaric ficilka mudaarica idaa lam yattasil biaakhirihi naasi idaa lam tadkhul calayhi naasibun aw jaazim maxaa ka dhigay idaa lam tadkhul calayhi naasibun aw jaazim saasaa ku saxan ficilka mudaarica ah wax kordhigaya wax reeba hadduusan jirin idaa lam tadkhul calayhi naasibun aw jaazimun hadduusan jirin intaa hore si khalad meeshaas yaa lam yatasil biaakhirihi aakhirka miya ka hore ka raacda soomaan idaa lam yadkhul calayhi naasibun wajaasun wax reeba iyo wax kordhiga ficilka mudaarica hadduusan ka hormarin fa huwa marfuucun wuu godan yahay yaktubu wax kordhiga oo lan iyo asaageeda ama wax reeboo lam iyo asaageeda dusan ka hormarin waa godaysaa waa fahamta soomaa miaal yajmacu yakulu yaqra'u oo kale ah tanqasimu nawaasibu lficli mudaaric ilaa qismayn nawaasibta ficilka kordhigaay labaa loo qaybiyaa qismun qayb yansibu lmudaarica mudaarica kordhigaya binafsihi asagaasi toos oo kordhigaya toos buu kordhigaya mansuubun bi mansuubun bi baan dhahaya toos buu kordhigaya wa hiya arbacatun qaybtaasna waa afar xabo an iyo lan iyo idan iyo kay meesha aan ku jirto waa ficilun mudaaricun mansuubun bian meesha lan ku jirto ficilun mudaaricun mansuubun bilan meesha idan ku jirto ficilun mudaaricun mansuubun biidan noqdeen toosba u kordhiyaysa iyo qismun yansibu lmudaarica bian mudmara iyo qayb aan ficilka kordhigayn laakiinse kordhigii waxa u kordhigaya an qarsoonba u kordhigaysa ayagu kordhigi marka ayaga aragto waxaa fahmaysaa meeshu inay kordhigan tahay laakiinse waxa kordhiga ayaga maahay maxaa qarsoonoo kordhigaya an oo inta soo hadha weeyaano tusaale ahaan laamukay liyafira soma kahorigayafira oo ka hordhigan tahay soomaaha laan baa ku jirtaan leenna laamtu waxay caddaynaysaa meeshu inay kordhigan tahay laakiin sayaasha meeshayaa kordhigay an qarsoon waan gaari doonnaa qaybtan labaadoo anta qarsoon ku kordhigan waa labo qaybsamaysa wahaadihi tanqasimu ilaa qismayni aydan ayaguna laba usii qaybsamayaano qismun yansibu lmudaarica bian mudmaratin jawaasan qayb anta kordhigaysaa meesha ay soo muuqan karto mid in lasoo muushiyaah aysan dhibaato keensanayn waana hee wahiya laamu kay faqad laamta liyafira lian yakfira inaad tiraahdaa mushkila maleh way soo muuqan kartaa waa fahamta soomaa waa jawaas maxay kala duwan yihiin labadaba anbaan baa ku kordhigaysa laakiinse midna anta kordhigaysaah waa an la soo muujin karo qaybta labaadna qismun yansibu lmudaarica bian mudmaratin wujuuban in soo muujiyaa waa khalad waa inay qarsoon tahay markasta waa inta soo hadhay weeyaan laamuljuxuud iyo xataa iyo jawaabta lagu bixinayo fa'da iyo wowda iyo aw awda marka waa mid gaara intaas marka maxaan hadda qaybinay waxyaabaha ficila kordhiga maxaan u qaybina laba qaybood kuwa toos u kordhiga iyo kuwa an hee qarsoon isticmaala soomaan kuwii anta qarsoon isticmaalaya baa laba noqda haddana kuwa antooda lasoo muujin karayo iyo kuwa antooda hee in lasoo muujiyo aan aysan suuragal ahayn oo aan la ogolayn warkaa waa ku dhacay soomaa saasa horta loo kala qaybiy intaas kala qaybinta waxay kuu sahlaysaa inaad jabsato wixii qaybta koowaad baan gelaynaa oo waa qaybtee waa qaybta sida tooska u kordhigaysa soo maahan baan ka bilaabaynaaye ma boodi sax maa ayaan ka bilaabaynaa an xarafka la yidhaahdaaye tanqasim ilaa arbacati aqsaam an fara badan baa jirta hasu khaldin anta an kuwa wax kordhiga kuwa aan wax kordhigin wax badan baa jira waa inaan kala saarnaa marka ko waxaan leenahay an waxaa jirta mufasiro la yidhaahdo aan waxba kordhigin oo qur-aanka ku jirtaayo an isnaci lfulka biacyunina wa awxaynaa ilayhi an isnaci lfulka nebi nuux waanu u waxyoonnay maxaa waxyootay an ismaaciil fuulka doon same waxyigu muxuu ahaa indoonhee yaa caddaynaya doon in la sameeya inay tahay anta waa munfasira waxay faahfaahin ka bixinaysaa wixii loo waxyooday shaqo kala qaban mayso munfasiraa la yidhaahdaa o waxaa hadda u keenayaa meesha maaha inaad sii faahfaahinteeda sii raadsato waxaan inaad fahamtid an kasoo aragta inaysan wax kordhigine ay ana fara badan jiraan labo waxaa jirta an la yidhaahdo mukhafafa oo oo magaranaysaa sidii eh, inna wa akhwaatuha u shaqaysa inna wa akhwaatuha qaarkii inay dhici kartaa isimkana way godaan isimkana way kordhigaan khabarkana way godaan soo macan an sidaasoo kale u shaqaynaysa aadan jirto khafiifa laakiinse an baa lagu dhawaaqayaa laakiinse shaqadeedu maaha inay wax kordhigtee isim beeba gashaa ficilo ma gashaba marka waa ku dhacay soo maa calima sayakuun oo kale calima alla wuxuu ogaaday an wariyashaaniya an huba ku jirta meesha marka taasna waxaa loo yaqaanaa mukhafafo anna baa laga soo khafiifiyey an asalkeedo an keliya maahay xagee laga soo khafiifiyey anna baa laga soo khafiifiyey taasna looma baahna tan saddexaad waxaa weeye zaa'ida oo haddii laga jarayo haddii lagu daro waa isugu mid falammaa an jaa'a albashiiru kii bishaaraynaya markuu u yimi nebi yacquub oo khamiiska uu waday falamaa jaaa albashiir waa iska noqon karta macnaha caadiga adeeg mooye marka macno kale oo intaa horaa mafacin zaa'ida marka la yidhaahdaa intaana ma rabno taan rabno meeda almasdariya wey taan rabno waa tan masdarka tilmaamaysa tusaaluu ku siiyey yasurunii an tajtahiduu eegotaa tajtahidu sooma kordhigna inaan korgeynta maxaan caddayno anuunti ayaa ka maqan soo maahan hadday godantahay maxaa la dhihilahaa tajtahiduuna maxaa marka tajtahidu haddii inay kordhigan tahay yaa kordhigaba an almasdariya kordhigtay oo an masdariya maxaa loogu bixiyey waan fahmi doonnaa wahiya tani wahaadihi tanoo alakhiiratu ee ugu dambaysa hiya alatii tansibu alficla almudaaric waa tan ficilka mudaarica kordhigta weeye masdariyaa la yidhaahdaa wa fii icraabihaana taquulu waxaa dhahaysaa yasurunii yasuru intan waa inta taqaan yasuru waa ficil mudaaric caadiyo gudan maxaa dhahaysa yasuru ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ficilun mudaaricun saxiixun intaa waa kugu cusubta wa nuunu nuunu lwiqaaya nuuntan waa nuun ilaalin loogu talagalay waa qaramada midoobay nuunulwiqaaya yasuru oo godan iyo ya reebanoo mafcuula ma israaci karaa bal iskuda israaci yasuru iyo ya reeban haye misraacsiin kartaa maxay u baahanta wax xiriiriya somaa u kala xajiya nuun baa la keena nuunulwiqaaya marka shaqa kale labadan bay isu haysaa keliya yasuru nii markaas waa la akhrin karaa soomaa nii baa dhahaysa waka waa fahamta soomaa marka nuunta nuunulwiqaaya ya'dani ya waa soo sheegna damaairtii mutasilu nasbada margoornimu nasba noqonaya markay ficil raacaan sooma ahayn hadeer yasuru yadaas maxay la socotaa ficil lama socoto maxay tahay marka waa mafcuul waa kordhiga waa mutasilun waa mutasil nasba soomaan maxaan haysaa mahulyaau damiirun mutasil mebniyun cala sukuun fii maxalli nasbi marba haddee ficil raaceen mafcuul bay noqonaya yantasiru nasba ficil bay raacaan hadday ficil raacaanna waa mafcuul warkaa waa ku dhacay soomaa waaya an waatan meeshaa rabno an xarfu nasbin waa xaraf wax kordhiga wa masdarin meeshuu galana sidiisa kuma daaye isim buu ka soo saaraa fiira hadda an tajtahidu an maxaa ku xiga soo ficil kuma xigo anti iyo ficilka intii isu qabto wuxuu ka soo saarayaa isim caadiya saasaa waxaa loogu bixiya masder waa fahamta soo maahan an waa xarfu nasbin waa xaraf wax kordhiga wa masderin masderna keena masder buu keenaa ficilka buu ka keenaya tajtahid waxadhahaysaa waa ficilun mudaaricun mansuubun bian almasdariya toosba u kordhig somajeedid ayaa shaqadii qabanaysa waa ficil mudaarica oo lagu kordhiga an almasdariya lagu kordhiga soo maahan wixii lagu kordhigaa sheegtay calaamaddu wat maxaa wey wa calaamatu nasbihi ma fatxa fatxa muqadara maya waa xadifun liannahu min alafcaali alhamsa intahaysan kaa lumin eeg waxaa dhigata ficil mudaaric tajtahidunafifantaana waa taqaane ficil mudaaric oo afcaal khamsa loo kordhigana waa taqaana maxaa kugu cusub ficilkii mudaaricina aan kordhigtaa kugu cusub wax kale kuguma cusba intaa marka qabo hadda waxa lagugu soo daray keliya an inay ficilka kordhigto se u kordhigto ficilka ku xiran tahay ficilku noocuu yahay hadduu afcaalkhamse yahay nuunta ka jaraysaa hadduu ficilku saxiix ahaa kordhig bay saaraysaa an tajtahida bay dhahaysaa keliya hadduu ficilku aha muctal xarakadaba u qorinaysaa intaa waa soo dhigata weye maxaa leedaha markaa walwaaw damiirun muttasil in afcaal khamsatin soma wata faacilkeedii walwaaw damiirun muttasil mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci intaa markaad tiraahdo an tajtahidu waa laysku waa la isu celinaya mashiin baa loo adeegsanaya waa lasu habeenaya waxa laga soo saaraya isim iswata baa bannaanka lasoo dhigaya fiiri waxaa layidhi an almasdariya anta masdarka sheegaysa waatay soo an maahan iyo wamaa bacdaha waxa ka dambeeya oo ah tajtahiduu labadaasi yaa fii ta'wiili masderin masder soorogidiis dee noqonaysa yani masder baa loo rogayaa oo taqdiiruhu markii la qiyaaso masderkaas wuxuu noqonayaa ijtihaadukum buu noqonayaa halkaas masalada eeg yasuru soo ficil mudaaraca maah faacilkeedii ma sheegna yaa yasurunii waxaa i gelinaysa bal aduu mar masax waa ina waxa qofkan farxad gelinaya faacil noqonayaa faacil noqonaya cidii ninkan farxad soomaan yasurunii waxa i gelinaysa nidaas yadaas mafcuul adiga soomaa an tajtahiduu inaad dadaashaan baa farxad gelinaysa aniyaa farxad i gelinaya inaad dadaashaan marka maxay tahay marba haddii farxadgelinta ayadu qabanayso maxay tahay maxay tahay jaaa muxamedun maxamed baa yimaaday yaa yimi imaanshaha yaa sameeyey maxamed soomaan maxamed muxuu noqonayaa ha ka shakin marka waxa ay farxad gelinaysa inaad dadaashaan yaa ninkan dadaalka soomaan dadaalku muxuu noqonayaa faacil faacilkuma noqonayo hadda marka meeshii faacilka noqon lahayd maxaa noo taal anxa oo xarafa iyo tajtahidiyo ficila soomaan waxaan ku khasbannaha marka inaan soo saarno anta iyo ficilka intaan isu geyno isim faacil noqon kara inaan ka soo saaranno marka waa ku dhacay soomaa maxaan dhahaynaa marka fiiri an almasdariya anta iyo maa bacdaha wax ka anta oo tajtihiidaso ficil iyo xaraf maahan fii ta'wiili masderin masder baa loo rogayaa markii loo roga masderkaa u baahannahay soo faacil ma rabin faacilkusoo ma godna leenahay taqdiiru markii la qiyaaso wuxuu noqonayaa ijtihaadu idinka dadaalkiina isku akhri marka yasurunii waxay farxad gelinaysaa ijtihaadukum dadaalkiina soo faacil caadi ma soo bixin marka anta iyo ficilka markaasu qabanaysid waxaa fiirinaysaa maxaa u baahan tahay ficil iyo faacil baa haystaa mafcuul baan rabaabaad leeda mafcuul baa ka dhiganaysaa ficil iyo mafcuul baa haysta faacil baan rabaa faacadaas waxay noo soo faacilna noqon waa kaa xaggaa marka fiiriya iyose idin dhuuman ficilka iyo anta see looga soo saarayaa ee isimka wax weyn maahan isimka waa ismaa hore u taqaanay tusaale istakfara maxaa noqon kara isimka kale istikfaar soo haye dahaba dihaab jamaca jamcun fataxa fatxun qara'a qiraa'atan samica simaacan soomaan saasaa u keenaysaa saxay ka keenaysaa ficilka saddex sida soo akhri soo istaqfara soomaan istaqfara yastaqfiru istikfaaran samica yasmacu simaacan xadaa yuxadiu xadiian jamaca yajmacu jamcan fataxa yaftaxu fatxan calima yaclamu cilman qara'a yaqra'u qiraa'atan fahima yafhamu fahman kaa saddexaad way kusoo buuxsanaysaa meesha wax kale maaha ayaa hadda keenay yasurunii waxay farxad gelinaysaa an taqra'uu inaad wax akhridaan maxaan dhahaynaa yasurunii yaqra'u qiraa'atan somaani haye yasurunii qiraa'a waa faacil higod yasurunii qiraa'atukum waa inta yasurunii qiraa'atukum haye zaara wuu soo booqday yazuuru ziyaaratan soomaan haye yasurunii an tazuuruu inay soo booqotaan baa farxad gelinaysa haye yasurunii ziyaaratukum iyaaratukum an iyo ficilkaasu qabato hal habaa ka dhigta waa fahamta soomaan yah yasurunii an tasmacuu hayeh yasurunii sisimaacukum xaggaasa ha keenaysaa waaya tambiih buu yidhi cindamaa tutimu markaad dhammaystirto icraaba mansuubi an an ficilkay kordhigayso markaad dhammaystirto tanduru waxaad fiirinaysaa ila aljumlati jumladii baa eegaysaa soo dhaaftay yasurunii baa eegaysaa faida xtaajat jumladu hadday u baahan tahay ilaa faacilin faacil u baahan tahay awil ilmasdara masderka aa keenaysa waxaa ka dhigtaa ilaa faacilin ka dhig kamaa mararna sida hadda tusaalaha kale soomaa yasuru waa ficilkii yaduna waa faacilkiyaduna waa mafcuulkii maxaa u baahannahay faacil ijtihaadukum maxaan ka dhigannay faacil waida xtaajat hadday u baahan jumladu waid xtaajad hadday u baahan tahay jumladu ilaa mafcuulin hadday u baahan tahay fawil ilmasdara masderka waxaa ka dhigtaa ilaa mafcuulin maxaa ka dhigaysaa yah mafcuul ka waaya fataquul waxaa dhahaysaa an almasdariya saa odheheda buu ku sheegaya an almasdariya wamaa bacdaha fii ta'wiili masdarin taqdiiruhu kada mafcuulun bihi taasaa u siraacanaysa mafcuulun bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun aahiratun fi akhri kada waqayri dalik saasoo kale marka an waa dhaafnay an hee waan dhaafnay icraabtu hal xaba kugu daraya waa u malaynayaa an ah duusan kugu darayn kama daraya soomaa ayib waay qaybta labaad u gudubno lan waa xarafkii labaad ee ficilka kordhigaya soomaa lan maxaa dhahaysaa xarfu nafyin xarfu nafyin waa xaraf diidmaa ah, ficilka in la qabtuu diidaya wa nasbin wuuna kordhigayaa ficilkii lan waa xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin baa lagu daray wax mustaqbaluna ka sheekeynaya wax haddaa ka sheekeynmaya tusaale yaquumu marka dhow wuu kacayaa hadduu qabanaya kacida somaaha lankeen lan yaquuma wax soo socda ma kici hebel ma kacayo hadda ka hadlimayaa soo socdaa kicidu wax soo socduu diidayaa marka haye yaquuma maxaan haysaa ficilun mudaaricun mansuubun bilan egtoos waa ficil mudaaric oo lagu kordhigay lan wa calaamatu nasbihina ah, fatxatun daahiratun wa kaa lan yaquuma lan yadcuwa yadcuu bay lan baa gashay lan yadcuwa maxaan dhahaysaa lan yadcuwa lan yadcuwa u yeerimayo caliyun akhaahu walaalkiisa u yeerimayo haye lan waa xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin yadcuwa fiicilun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun caliyun maxay noqonaysaa faacilun marfuucun wacalaamatun dammatun daahiratun akhaahu waa cidilo mafcuul mafcuulun bihi mansuub wacalaamatu nasbihi ar iska eeg wacalaamatu nasbihi akhaaka ahaaka maxay taa horta isim mufradaa tamasir miyaa musanna miyaa dakar saalim miyaa soqomsa soomaahan maxaa lagu kordhigaa soqomsa maxaa marka u rafanaysaa wa calaamatu nasbihi alalifu niyaabatan can ilfatxa liannahu min alasmaa'il wakaade lan yarmiya caliyun aljahlxabla cali xaraga ma tuurayo lan waa xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin yarmiya ficilun mudaaricun yaay la wada ficilun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun ee eh. wakaa caliyun faacilun marfuucun wa calaamatu dammatun daahiratun fi akhi lannahu ismun haye alxabla waa mafcuulun bihi mansuub wuu kor dhigan yahay wa calaamatu nasbihi maxaa saaran alfatxa liannahu ismun mufradun mutasarif wakaa haye lan tadhaba aadi maysaan ilaalhee bayt tadhaba asalkeed muxuu aha maxaa loo amsa tadhabaa asalkeedii tadhabaa ni nuunbaa afcaalkhamsa soo maahan lambaa timi maxaa ka jarta lan tadhaba icraab marka lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaal haddaa iga aamusto waa iga haraysa haddaan kuu sheegaya tadhaba ficilun mudaaricun mansuubun bilan wacalaamun xaadifun xadfunnuuni xarf sida xadfun liannahu min alafcaali alhamsa waalalifu Ah. damiirun muttailun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafci lan yakhshaa muxammadun maxaa cabsan mayo lan waa xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin yakhshaa ficilun mudaaricun mansuubun bihee ka boodinte hadduu ka tegay asagu mansuubun ku kordhigan yahay bilan wa calaamatu nasbihi hee fatxatun xaggaaska eeg kitaabka khalkhalad ba ku jira alla hadaya miyay muuqataa yakhshaa kordhigii maxaan leynaa markaa fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa atacadur wakaafi in dambe wuu marka daahirama maxaa dhahaysaa waa muqadara idan baa gelayna idan waa xarafkii saddexaad ee tooska u kordhigaya idan maxaa dhahaysaa nasbin idan hee ayib xarfu nasbin hagaag shuruudu idan alaaatun idan markay shaqaynayso oo wax kordhigaysa waa saddex shardi bay leedahay kow an takuuna musadara waa inay hadalka ugu horaysaa hadalka waa ina hee labo anlaa yufsala baynaha wa bayna ficliha ayadaiyo ficilka kordhigaysa waa inaan lo kala dhaxayn saddex an yakuuna ficlaha mustaqbalan ficilka inuu yahay mustaqbalka sheekeynaya wax lasoo dhaaf waa inuusan ahayn marka waa ku dhacay soo shuruuda fiiri marka qof wuxuu ku yidhi azuuruka waan ku soo booqanayaa qadan beri baan ku soo booqanayaa saa waxaad tidhi idan haddaba oo kriima ka xarakada wanaa meesha xarakaa loo dagaalamaya idan haddaba oo kriima ka waan ku karaameynaya shardii koodma buuxinay inaa hadalka ugu horaysaa hadalka me ugu hore dhexdeeda ku jirtaaye asuuruka qadan idan soo dhexda kuma jirto miyay ugu horaysaa marka shardigaas waa buray ma idinla tahay yaa haye gabdhow shardigaas ma buray yaa nala socotaan haye maxaad leedihin shardigaas ma bure haye waxaan leenahay hadalka la xisaabinayaahi waa adiga hadalkaagae qofka hadalkiisa ma aha ayaa hadalka waxyaa ka bilaabanayaan marka markuu saaxiibaha kuu yidhi waan soo booqanayaa war kale waxaa ka bilowda mar hore fiiri biribaankus wuxuu ku yidhi azuuruka qadan geella wuxuu kuu yidhi adoo faaraxa azuuruka qadan biri baan ku soo booqanayaa intaa markuu ku yidhi hadalka waxaa ka bilaabanaya idan soo bilaabanayo marka hadalkaaga maugu horaysaa maugu horaysa hadalkaaga adiga ninka hadalkiisa xisaabsan aduu kaaga xisaabso yaa wallaahi haddaan dhihi lahaa waa ugumaysan horaysa wallaahi iidan dhihi lahaa miyay ugu horayn lahayd maya marka hadda iidan way ugu horaysaa sax shardiga ay way buuxisa marka marka hadalka idanta la xisaabinayay waa hadalka hee adigu ah leedahay ee qofka ku weydiinaya warka hee ma aha warka adaa ku dhacay soomaa labo shardiga labaad idan iyo ficilka miyaa kala dhex gala isuma xigeen idan ukrimakas isuma xigaan saddex ficilku ma wax hadda dhacaya mise wax soo socda waa beri wax dhacaya soomaahan see loo cilaabaya marka idan waxaan leedahay azuurika kasoo bilow waa ficil mudaaric oo godane azuuru ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fiiha azuuru soomaan ka'daasna waa mafcuulkii ka walkaafu damiirun muttasilun mabniyun cala alfatx fii maxalli nasbi mafcuulun bihi daraaba kacbay la mid taha kacda ku jirta damaa'irtii muttasilun nasba hadday ficil raaceen mafcuul bay noqdeen casharkaas casharkii labaadan soo dhigayna wey dib ugu laabta cashar haye idan baa qadan waa iska daa idan maxaa dhahaysaa akhri xarfu nasbin waa masder oo wax kordhiga haye ukrimaka ukrima ee waa ka fiirisaa adoo og idan in wax kordhigayso ukrimuha iska dhihin kuriima waa inaad tiraahdaa maxaa yeele macda kor dhigan tahay kaafku waa damiire warka waa ku dhacsamaan idan haddaba ukrimaka idan waa xarfu nasb waa ficilun mudaaricun mansuub waa ficil mudaaric kor dhigay maxaa yaa kor dhigay biidan wa calaamatu nasbihiina fatxatun daahiratun fii wakaa fatxatun daahira fii akhir ukrima kor dhigna yaa wax karaameynaya aniga soomaahan wafaaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu hee ana aniga ayaa ku karaameynaya ka adiga kaafkuna muxuu noqonaya mafcuul buu noqonayaa walkaafu damiirun muttasil mabniyun cala alfatxi fii maxalli nasbih waa mafcuulun bihi nasbaa leeda agee faacil jooga haye kay baa noo hadhay waa kii ugu dambeeyey soomaan oo toosa u kordhigayay kay haye kay waa xarfu nasma xaraf wax kordhiga tusaale ji'tu waan imi e kay tukrimuu almuslimiina saa muslimiinta u karaamaysaan kay azuuraka saan kuu soo booqo kay tukrimu jitu waa ficil maadi darabtu way la mid tahaye laba ciraad baa saari karaan tii fudud noo saara jitu ficlu maadin mabniyun calas liitisaalihi bitaa alfaacili wataau damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxalli rafcih wakaa akhar hadday garan weydo qofka kula arinaya ku saxaya aduu ahri waa in akhrisudaya haye kay maxaan dhahaysaa xarfu nasbin wa masderin tukrimu ficilun mudaaricun mansuubun bikay ila ahri gabdhow ila ahri cashar ficilun mudaaricun mansuubun bikay waa ficil lagu kordhigay kay wa calaamatu nasbihiina asalku muxuu ahaa tukrimuuna afcaal khamsuha soomaan wa calaamatu nasbihee xadfu nnuuni soomaan haye liannahu min alafcaali waka walwaawu damiirun muttasil mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci wa ka qaybta labaad alqismu aani wuxuu ku shabaqaybtee waa qaybtii sidii tooskaan u kordhigaynahee canta qarsoon isticmaalaysay weeye rafsucsiina casharka nooca koowaad qaybta labaad baa laba nooc ahayd nooc cantooda in la qariyo in la soo muujiya caadi tahay iyo noocee soomaa waayahay yahay nooca koowaad waa laamu kay waa laamta kay eh, waa laam ayduma kayda waa lagu laamu kay ee eh, kaydu waxay sheegtaa shay sababtii jiitu waan way u timi kay soomaa sidaasoo kale waxaa sababtaasoo kala sheega laam la laamu kay ama laamu magaca sababta shayga waan imi way u timi waxbaan akhrisanaya waayo u akhrisanays innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira waa sababta ji'tu waa u timi liatluba saa u sababta laamta maa loo yaqaan laamud kay ama laamud tacliil cilladii bay shaysa sababtii bay shaysa baa lacanta baa loo qaranaya tusaale jalastu waan fadhiistay liafhama way u fadhiistay taatan u keentay waa inaad su keentaa limaada waay waa ka jawaabaysaa jalastu waan fadhiistay waay liafhama soo jawaab maan limaada liafhama saan u fahmo al aabtajalussoo ciraab ti yala haye ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bitaa wataau damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxali rafci faacil allaamu laamu kay allaamu laamu afhama ficilun mudaaricun mansuub halkaa fiiri xagga markii la marayo bilaa mikey lama dhihin maxaa layidhi bican mudmaratin can qarsoon baa lagu kordhigay oo jawaasan in lasoo muujina iska bannaan tahay bacda laamikey laamukey gadaasheeda ayaa hee aan lagu qariyey wcalaamatu nasbihina fatxatun aahiratun lannahu ficlu mudaaric saxiixun nim caadiya sooma haye afhama wafaaciluhu yaa wax fahmaya aniga soomaan wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiru ana aniga alcilma waxa fahmaysa wey mafcuulun bihi mansuub wuu kor dhigan yahay wacalaamatu nasbihe fatxatun aahiratun fi ahli annahu noocaasna laamukey baa la dhahaa maxaa ku daba liyafira allaamu laamu ka liyakfira laka allaahu soomaan intaa isku day maanta liyakfira suu u dambi dhaafo hee laka adiga allaahu alla uu kugu dambidhaafo yaa wax dambi dhaafaya alla soomaan waa faacilkii laamtaa laka allaamu xarfujar kaafkana waa garanaysaa liyakfira ka fiirso xaggan allaamu aamlaamutaclamlaamukay yakfira afhamay la mid taha fiicilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin jawaazan bacda laami kay wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhiri annahu ficlu mudaaric saxiixul asaga facagsi miyuu qabsoon yahay allah wax dambi dhaaf allana soo lama sheegin yakfira laka allaahu somaale allah uga tabagaari doona laka lakaan gelayna bay la mid tahay allaamu xarfu waalkaafu damiirun muttasilun mabniyu cala alfatx fii maxalli jer fii maxalli jar wey ka soco allaahu waatan faacilun marfuucun wacalaamatu isku day waxaa dhigati wey waxaan haddaadan adigu ka shaqaysiinayn yaa nimankii yuhuudda ahlu kitaabka waxa lagu maagay yaa inay cilmiga iska wataanoysan ku shaqaynayn yah markaa tusaale waxaa la siiye laga yaabo xun kamali lximaari yaxmilu kamali lximaar dameer oo kale w yaxmilu asfaaran kitaab waaweyn iska wata kitaab waaweyn iska wata iska xame yaa wuxuu ka og yahay ma jirto cilmiga iyo nafca ku jira culays ba ku hayaan keliya yuhuuddaa lagu maaga ku dhaqmayn cilmigooda adiga cilmigaaba ataa ku dhaqmayn khatar baa ku sugantahay tilmaantayna qaadaysa soo khatar maa cilmiga qaacidaa dhigata tusaale ciraabaa lagu siiyey shay kastooo la mida soo qabo marsii maxay kaa dhimaysaa shaqeeg anaa ku shaqaysa aye marka taasna wata liyakfira waa laamta sheegaysa sababta sheegaysa soo maahan sababta tusaale badan ba qur-aanka buuxa qur-aanka afkaasuu maraya nooca labaad waa nooc ilaa anta loo qarinayo khasabkaaya soo maahan laamuljuxuud waa laamtii laamta madax adeega waayo diidma sheegaysaa laam diidma sheegaysa laamtuna waa laamdiid ma sheegayso wixiina kordhigaysa laamta horena laam sabab sheegayso wixii kordhigaysa maxaa lagu kala saaraya aad bay u fudud bal fiirso laamul juxuudku tilmaam bay leedaha hiya waxa weeye allaam waa laamta almasbuuqatu laga hormariyey bikaana almanfiyati bimaa maa kaana ka horaysa intaas iswadata fiiri maa kaana oo iswadataa ka horaysa amase waxaa ka horeeya yakun almanfiyatu bilam lam yakun isla socota ama maa kaana ka horaysa ama lam yakun baa ka horaysa qur-aankaas kuma buuxdo wamaa kaana allaahu liyucadibahu waanta fiihim maa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan maa kaana allaahu liyadara almu'miniina suma jedid maa kaana lam yakun illaahu liyakfira lahum hadda fiiri innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laamtaa liyakfira iyo lam yakun illaahu liyakfira sooladu liyakfira maa ma isku mid baa laakiinse maya lam yakun mid ma ka horaysaa tilmaantaa lam yakun haddayba meesha timaaday laamuljuxuudba diid ma sheegaysa lam yakun illaahu alla liyakfira lahum miduu dambidhaafaya soo diidma ma tii kalena sababbay ahayd iskumid maa marka lam yakun iyo maa kaana haddaaba aragto laamta ka dambaysa magaceed laamul juxuud ilahay wuxuu yidhi maa kaana allaahu maa kaana almu'minuuna ma ahan liyanfiruu kaafa inay wada baxaan maaha falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacu ilayh dadka baxaya yaa jihaad in la wada baxay khasab maahee dad baa cilmi u baxaya oo soo baranaya dad baa jihaad aadayao diinta faafinaya majaalaadka diinta way fara yihiin kaa cilmiga soo bartay maxaa layidhi falowlaa nafara min kulli firqatin liyatafaqahuu fi diin ayagaa cilmiga soo baranaya kadibna waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhi markay soo laabtaan yay u digayaan oo cilmiga barayaan talkoodii qowmko marka maa kaana almu'minuuna liyanfiruu taasoo kale maxaan leenahay waa laamuljuxuud soo maahan tusaalahaan fiili maa kaana muxamadun muxamed ma ahan liyalcaba inuu dheelo ma ahan maxaa ka hormarta hadda yaa maa kaana laakiin haddaan dhihi lahaa jaaa muxamadun muxamed baa yimaada liyalcaba si uu ciyaaro maxay noqon lahayd maa kaana miyaa ka horaysa malamyakun baa ka horaysa laamukay wey marka dhag see loo ciraabaya laamulaamuljuxuud yalcaba ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuuban in la qaryaa khasaba an lama soo saari karo bacda laami ljuxuud soo ma jeedid waxbaa ka maqan wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi hadba intuu qanaad ku kaabsan mar waa la soo gaabinaya adaa lagu deenaya intaad ku dirtid mar waa la dheeraanaya haye wafaaciluhu yaa ciyaarayso maxamed ma ahayn wafaaciluhu damiiruhu hee huwa ka huwa baa ciyaaraysa huwa ayaa hee ciyaaraya weeyaan jawaabta bilfa baan keenana ayada cashar gaara ah aljawaab bilfa ayadaa gaara ah. xataa haddaan dhamayno insha alla jujinayna xataaba ayadana ficilka kor dhigta xataa ayaa ayadana hee waxaa soo ciraabaysaan liyanfiruu maa kaana almu'minuuna iskada maa kaana almu'minuuna ciraabteeda liyanfiruu hay maxaan haysaa liyanfiruu ka fiirso liyalcaba allaamu allaamu ila ahriya allaamu ayib yanfiru asalkeedaan ku laawana yanfiru asalkeeda ku celi ayadoo aan kordhigeen god yanfiru ina fahamtaa yanfiruuna liyanfiru baa la allaamu laamu yanfiru haye ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuban bacda laamil wa calaamatu nasbihi xaadifon wakaa'ilan yanfiruuna abahayd soomaan wa calaamatu nasbihi xaadifon liannahu min alafcaali walwaawu damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fii macan rafci maa kaana allaahu liyucadibahum liyucadiba fatxa daahiraa saarana humtu waa mafcuul caadiye soo ma jeedid maa kaana allaahu liyadara xataa aan ku daro tusaalaha fiida xataa yarjaca ilaynaa muusa lan nabraxa ka suuli calayhi caakifiin xataa yarjicu bay ahayd xataa baa timi yarjica see loo ciraabaya xataa xarfu nasbin wa jarin intaba way tahay waxbay kordhigtaa waxbay hoos dhigtaa waxna way cadfisaa hadda maxaa marnay ayada wax kordhigaysa soo maahan yarjica ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuban bacda xata wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun liannahu ficilun mudaaricun saxiixun ilayna ilaa wa xarfu jer wanaa damiirun muttasilun mabniyun cala sukun fii maxali jer somaan muuse waa faacilkii soo laabanayay faacilun marfuucun haye haye wa calaamatu rafcihi dammatun miya muuqataa muqadaratun weye iska sax calaa aakhir min duhuurihaa liannahu ismun liannahu ism maqsuur weeye so maqsuur ma ahan damada waa qaranaya marka hada billahi towfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wcala aalih wasaxbi ajmaciin